بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد تبر أبواب الرضاعة أما النوجنة أما النوكمة صامرني سنة شرته الله يسوي ديو وكساب سنك حاسكي سوقه Eh, hadduu naaskeeda nuugo ma furmaysaa mise ma furmayso masaladaasi waxay ku salaysan tahay hadduu caanuhu uu liqo oo ay ku tagaan markaa way horta marka laga hadli karo ama hadduu caana uu liqayba ayna jirin taasi horta hadal ma leh iyadoo wax dhiba ishkaaliyo ma leh hadduu caanaha liqo waa kii aan soo rajaxnay caanuhu waxay saamayn leeyihiin uun markuu ilmo yarya sooma uusan naaska ka go-in nin weynuu marka naaska ka go-ay ama haweenta ha qaba ama diyuusan qabin caanuhu saamayn kuma leh sidaasaan soo rajaxnay allahuma xaalo khaas ah oo xaaladdii xadiidkii muxuu ahaayey saalim mawla xudayfa xaalad khaasoo kaleeto oo xaaje darteed ama daruuro darteed loo ogolaaday mooye asalku waa saas jawaabta halkaasaa laga garan mara jawaabta halkaasaa laga garanoo wax mushkila ah a leh taasi waa midda waxaa sugan ahar qiso waxaa dhi jirta dhex martay abuu muusa alashcari iyo cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhuma qisadu waxay leedahay way sugan tahay sanad saxiixa ay kaga sugan tahay abu muusa alashcari baa waxaa u yimid nin markaasu wuxuu ku yidhi xaaskayga naaskay ka jiratay markaasay caanihii ku fadhiisteen caanihii baan marka intaan ka nuugay ayaan tufay naaskii ilan caanihi baa ku fadhiistay marka intuu ka nuuguu tufaa abu muuse u yimid markaasu wuxuu ku yidhi ka warran way ka furantahay buuri cabdullaahi bn mascuud buu u tegey qisadii buu weydiiyey wuxuu ku yidhi abuu muusa alashcari waxba ma sheegine kaama furno buu yidhi xaaskaagii abu muusa alashcari baa warkii dib loogu soo celiyey cabdullahi bn mascuud baa sidaa yidhi markaasu wuxuu yidhi inta cabdullaahi idin dhex joogo waxba hay weydiinina buuhi maalinta dambe maalinta kadib inta ninkaas idin dhex joogo su-aal dambe hay warsanina buuri yacni waa isdhiibay waay masaladu marka ishkaaliye male wax furitaanana ku imaan maayo waana adhadh iska mubaaxa ah, asal ahaanteedu waa nooc muxuu ahaaye istimtaaca ka mid ah wax dhibana male baabu nafaqaati nafaqooyinkiibuu baabu yahay annafaqaatu jamcu nafaqa waay waxaana la yidhaahdaa shayga uu ninku bixiyo oo uu ku bixiyo wuxuu isagu u baahan yahay ama dadka isaga biilka ku leh xuquuqda kule wuxuu ku bixiyo ama cunno ama cabid ah ayaa la yidhahdaa nafaqada waa biilka waa biilidda waay can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi dakhalad waxaa gashay hindu bintu cutba imra'atu abi sufyaana ahayd abu sufyaan ibnu xarbin xaaskiisa ahayd calaa rasuuli illahi sal lla alay wasalam rasuulkay usoo gashay sal lla alay wasalam mucaawiye hooyadii waay faqaalat markaa waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina abaa sufyaana abuu sufyaan rajulun nin weeye shaxiixun oo gacan adag waa nin lix jeclo badanoo bakhayl a ah waay saasay leedahay leanna shuxiga waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin albuklu maca xirsin markii gacan adayg iyo lex jeclo badni aada isku darsato ayaa la yidhahdaa rajulun way shaxiixun oo lixjeclo badan oo bakayl ah laa yuctiinii ima siiyo min annafaqati biilka xaggiisa maa yakfiinii wax igu filan aniga oo wayakfii ku filan baniya wiilashaydana ku filan aniga wiilashayda waxna deeqa nama siiyo waa nin gacan adag riwaayada bukhaari waa midka yidhi rajulun missiikun waa nin xoole ceshi badan oo gacan adag wa ayb ah laa yakfi laa yuciinii ima siiyo min annafaqati biilka xaggiisa maa yakfiinii wax igu filan wa yakfii ku filan baniya wiilashaydana ku filan illa maa akhadtu waxaan han mooye min maalii xoolihiisa aan ka qaato bighayri cilmihi ogaasha la san aan ku qaato wixii uu isagoon ka warhaynu aan xoolihiisa ka qaatam mooye si kale isagu wax nagu filan nama siinayo laakiin waan ka qaataayo isagoon ka warhaynin baan xoolihiisa isticmaalaa haddii la in laga bixin maayo fahal calaya korkayga ma yahay bay tidhi fii daalika arrinkaa dhexdiisa min junaaxin wax dembi ah arrintaa aan sameeyo dembi mayga soo gaadhaya xoolaha aan sida qarsooday uga qaateen aniga ilmahaygu biilanno fa qaala nabigu wuxu uhi sal lla lay khudii qaado min maalihi xoolihiisa wax ka qaado bilmacruufi si wanaagsan oo wanaaggeeda la yaqaanana kaga qaado maa yakfiiki khudii qaada min maalihi xoolihiisa xaggiisa waxaad ka qaadataa bilmacruufi si wanaagsan oo wanaaggeeda la yaqaano maa yakfiiki wax kugu filan ka qaado iyo wamaa yakfii wax ku filan baniiki wiilashaadana ku filan yacni wax adiga ku deeqa wiilashaadana deeqa macruuf oo sida la yaqaano oo curfiga ah ka qaada buu ku yidhi muttafaqun calayhi bukhari muslim waa soo saaray ayib xadiidkan wuxuu kutusayaa Ehm, ruuxu hadduu dacwoonayo ama uu fatwo weydiinahayo cilmi dalbayo ruux ku saabsan xaaladaha iyaga ah inuu sheegi karo ruuxa ku sheegi karo wax uu ruuxaasi kahanayo xan iyo dembina noqon mayso ruux maxkamadda yimid oo ruux ka dacwoonayo wuxuu dhibsanahayuu ka sheegi ruux fatwo doonahayo ama nin xaaskiisii wax ka sheegayo sheekh weydiinaya ama haweenay ninkeedii fatwo in loo fatwoodo doonaysa wixii jira hadday sheegto iyadana dembi maaha waa meelaha la banneeyo xanta la banneeyo masaa'il mustatnaad ah oo ruuxu wuxuu dhibsanayo laga sheegi karo oo bannaan bay ka mid tahay ayib xadiidka wuxuu ku sidoo kaleeto diilka iyo nafaqada ninka inay waajib ku tahay xaaskiisa iyo caruurtiisa inuu biilo waana maxallu ijmaac waa laysla ogolyahay intaas inay waajib ku tahay inuu ilmaha iyo xaaska biilo wixii ka baxsan waa u tegi doonaa ayib waxaa xadiidka laga fahmay sidoo kale nafaqada iyo biilka ninka waajibka ku ah wax xadidan oo maalinkiiba intaasoo raashiin ah iyo intaasoo suuga ah iyo intaasoo maraq ah wax go-an ma leh waxaa looga tegey arrintaa iyada ah curfigaa looga tegay xadidideeda saas daraaddeed baa wuxuu yidhi yani khudii min maalihi bilmacruuf sida la yaqaano waay curfiga sidaa lagu dhaqmo oo ninka isaga xooluhu haystoo kale haysta ninka noocaasoo kalea ah, biilka isaga ragga la heerkii biilka ay bixiyaan ee laysla yaqaano kaasoo kale ka qaado wax yani kabadbadiisoo wax fasaadinana looma ogola wixii intaa ka yarna iyada ciriiri ku tahay marka ruux walba qadarkiisi iyo qiyaastiisi iyo nolosha meeshu kaga jira wa saasaa lagu xadidaya liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah saas macnaha nin walba qadarka tabartiisa baa looga rabaa shareecadu qadaayaadka noocaasoo oo kale itlaaqdo inta badan ayna xad u samaynin curfigaa loola noqdaa waa meesha ay timaanay sacaadada qaacidada kamida ah qawaacidda shanta asaaska ah ee la yidhaahdo alcaadatu muxakama maa lam tukhalif sharcan yaani curfiga iyo dhaqanka dadka waa loo noqonayaa waa loo xugum tegayaa haddii ayna shareecada khilaafin saas macna nas kasta oo itlaaq ku yimid oo luqadda carabiga aan laga helin xaddayn looga helin nas kaloo xadeeyana aan loo helin curfigaa loola noqdaa saas loola noqdaa waad ma garan kartaayo sida shareecadu waxay uga aamustay oo u xadidi weyday waxa weeyaan yani takhtalif biikhtilaafi alamkina waاkhtilaafi alazmina waاkhtilaafi alaxwaal saas waxa maanta reerka biil ugu filan sanad kadib inuusan ugu filaanin baa dhici karta waagaas shareecadu degaysa wixii reerka masalan shanta ruux ka kooban biilka ugu filaa maanta inuusan ugu filaanin baa dhici karta soo ma shareecadu kulba waxay uga tagtay isbeddelka nolosha ku imaanaya in laga lagu xadido oo halkaa looga lagu saleeyo maxaa reerka biil u noqon kara laakiin mayna xadidin bil macruuf taas looga baxay macna tayib saas daraadeed ayaa sidoo kale fi suurati al-baqara rabbi tabaarak wa markuu ka hadlay ilmaha biilkiisa wa 'ala al lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf bale ninka ilmaha loo dhalay waxaa korkiisa ah inuu ilmaha biilo oo marasheeyo oo arad bixiyo bilmacruufi si la yaqaano oo markaasi muxuu curfi oo wanaaggeeda la yaqaano inuus isagoo waxna ka hagranin wixii tabartiisa ah ka baxsanna aan lagu kallifin waay curfiga iyo kolba isaga dadka la tabarta ah waxay bixiyaan inuu bixiyaa la rabo ayib curfigaasaa ah marka loo daayay bacdu ahlilcilmi baa isku dayeen inay xad u sameeyaan laakiin xaddaasi iska ijtihaadaad waay qaar baa waxay dhahan maalan ninka muxuu ahaayey eh, taajirka ah laba mud ninka dhexdhexaadka mud iyo nis ninka mucsirka ah yani mud keligii taxdiidaad imaam shaafici iyo keyrkii iyo maalik iyo taxdiidaadkaasi waa iska ijtihaadaad waktigoodii uun ku saabsan amaa hadda iyo waktiga imaanaya taxdiidkaasi nasma kolba waxaa loo noqonaya curfigaasaa loo noqonaya saas maana waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa haddii haweenta uu ninkeedu biilkii xaqa ay u lahayd uu siin waayo isla markaana uu awooddii leeyahay oo ay si kale uga qaadan weydo si qarsoodiya inay uga qaadato way bannaanta wuu hayaa wuuna heli karaa laakiin wuu gacan adagya ama waaba nin muxuu ahaaye iska mutasaahiloo dayacaya wixii inay biilkooda ee ku filan ka qaataan kifaayadaana waxaa loo celinayaabaa nin curfigaa loo celinaya bilmacruuf buu ku kuxuhi sal lay slm biduuni cilmihi inay ka qaataan xoolihiisa waa u ogolaaday nebigu sal lay waslam waana masalada loo yaqaano masalatu dufri masalatu dufri baa la yidhahdaayo si kaba guda weyn xaqaaga aada hebel ku leedahay dooduna ayna ka jirin sabab daahiroo iska muuqdana aada ku yeelatay haddaad ka soo saari weydo ma kuu bannaan tahay si qarsoodiya inaad uga qaadato shuruud bay ku xidhaan xaqu waa inuu yahay xaq aan muran ku jirin sababta aad ku yeelato waa inay tahay sabab daahir ah bacda dalika baa xadiidkan waxay ku saleeyaan bacdu ahlilcilmi waad qaadan kartaa biduuni xukmin adoon laguu xukumin haddii aad si kale ku weydana si qarsoodiya waad uga qaadan kartaa xadiiskan yani waxa weeyaan eh, hinda bintu cudba qisadeedaas ayaa masaladaas lagu saleeyay masalatu dhufri baa loo yaqaan masalatu dhufri ayuu imadu yaqaan waxa xadiidka loo dalishada ee ruuxu isagoo maqan in la xukumi karo al-imam al-bukhari alayhi rahmatullah fi sahihihi ayaa wuxuu u dalishaday baabu al-qadaa ala al-ghaib ruux maqan maxkamadaba imaanin inta la dhageysto ma la xukumi karaa haddii macluumaadku sax leelo waa la xukumi karaa buu leeyahay leanna waxa weeyaan ma joogin abu sufyaan marka nebigu xukumkan gaadhayay abu sufyaan maxkamadda lama keenin buu leeyahy marka iyadana masale khilaafiya waa loo qolyaha qabaan yaa u daliishan وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال وحوري قدمنا وحن صوغل المدينة مقالة المدينة صوغل النمد فإذا مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قائم المتاجنا على المنبر منبر كركي ستاجيه يخطب الناس ضدك الحال أخطبيني طيب yani madiinaan soo galay isla markiiba waxaan la kulannay nebigoo taagan mimbarka korkiisaoo dadka u khudbaynay wayaquulu wuxuuna leeyahay nebigu sal alay lay waslam yadu lmucti ka wax siinaya gacantiisu alculyaa midda sarraysa waay labada gacmood ta wax bixinaysa iyo qaadanaysa midda bixinaysaa sarraysa lafdigaasi wuxuu fasirayaa xadiidka kale lafdiga kale caanka saxiixankii keyrkii ku yaalla alyad alculyaa khayrun min alyadi asuflaa saas maana gacanta sarraynta badan ayaa ka khayr badan midda hoosaynta badan midda hoosaynta badani waa midda qaadanaysa minta sarraynta badanna waa midda bixinaysa xadiidkana marka lafdiga sii caday sii fasiray yadu lmucti ruuxa wax siinaya ee wax bixinaya gacantiisu alculyaa waa midda sarraynta badan wabda' ku bilow wax aada bixinayso biman cid ku bilow tacuulu aada nafaqaynayso cidda nafaqadiisa iyo biilkiisu waajibka kugu yahay iyaga ka bilow ah, yani waxaa laga wadaa adigoo dad nafaqadii lagaa rabo biilkii waajibkaa lagugu leeyahay oo caruurtaadii iyo reerkaagii lagugu leeyahay ayagaa inaad cid kale u gudubtood aad siiso iyagii xuquuqdoodiina lagugu leeya maya ayaga ka bilow horse ayaga ku bilow saasaa lagu leeyay ummaka aabbahaa ku ummaka hooyadaa ku bilow ibda' biman tacuulu ummaka hooyadaa ku bilow wa abaaka iyo aabbaha wa ukhtaka iyo walaasha wa akhaaka iyo walaalka uma kadibna adnaaka midka kuu dhowaansho badan fa adnaaka kaa midka kusii xigay kuu dhowaansho badan sidaa u tartiibi waay هو حوري النسائي النسائي باوري وصححه وحسحي ابن حبان والدار قطني كذلك ابن عبد الهادي وحليه صحيح على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم شيخ الباني وحليه في الإرواء سند كيسوا جيد حديث أصل كيسنا في الصحيحين بكسوه من حديث أبي هريرة وكذلك في الصحيحين بكسوه من حديث حكيم بن حزام غير كذا ورك حديثك وحديث صحيح طيب وحين فايدي وان كفى إذا سننا muxuu ahaayey nafaqaynta dadka qaraabada ah inay waajib tahay tartiibkii buuna sheegay xadiis hooyada ayaa ugu mudan hooyada ayaa ugu mudan dabcan waa markii reer iyo caruur iyo lagama hadlin hadda laakiin waxaa laga hadlay ibda biman tacuul ummaka hooyadaa ka bilow baa hooyadaa ku bilow wa aabaaka aabbaha waxaan u tegi doonaa labadooda aabbaha iyo hooyada say u kala horeeyaan oo ay u kala xaqleeyihin xadiis kala sii caddaynto walaasha ku bilow iyo walaalka qaraabada markaad soo dhaaftana uma adnaaka fa adnaaka qaraabada kale ka kuugu dhowaansho badan kaa markaad ka tagtana ka kuugu dhowaansho badanee kaa ku sii xiga sida ay kuu xigaan ugu saas saasmaana tartiibkaas waa xadiidku marka uu tartiibiyey jumhuurtu waxay ku tageen ummaka wa abaaka buu yidhi hooyadii iyo aabbaha aabbuhu hormariyey jumhuurtuna waxay qabaan in ay hooyadu ka xagga biriga iyo samafalka iyo ixsaanka inay ka horayso aabbaha ka horeyso sidaasay culimmada badankood qabaan oo iyada laga hormarinayo ayb waana sida xadiidka daahirkiisa ka muuqdo nabigana sal alay wasalam waa la weydiiyeyo yani cid aan u ixsaan falo yaa igu xaqnimo badan hooyadaa buuri yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha marka taqriiban waxay leedahay alaaata arbac afar maalmo marka odhagay saddex qaadanaysa saddex markay iyadu soo marto ka afraad buu duqu imaanaya daahirka qur-aankana sidaasa laga fahmiyo allah tabaaraka watacaala markuu yidhi waa labada waalid u ixsaan sameeya hooyadaasi gooniya loo xuso waxaa la yidhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin baa layidhi hooyadiibaa laga sii hadlayo labadoodii u ixsaanfalaa layidhi markaasaa waxaa la yidhi hooyadiibaa xambaartay oo waxay ku xambaartay wahnan tabardarri oo calaa wahnin tabardarri kale korkeeda tabardarri sii siyaadaysa ilaa ay ka umulaysa ayay hooyadii ku qaaday aayadda kalena waata tiri xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurhan uurkay ku qaaday iyadoo dhibsanaysa way umushay iyadoo dhibsanaysa way ku rafaaday way wa xamluhu wa fisaaluhu halaathuuna shahra xambaariddii la xambaaray ee lagu xambaaray uurka lagu siday iyo naaskii la nuujiyey intii uu ka go-ahayey soddon bilood bay ahayd laba sanoo la nuujinahay iyo ugu yaraan lix biloodoo uurka ku jira hadduu ka badatana iska badhaaf marka tafaasiishaa qur-aanku ka sii hadlay markii labadooda waalid la yidhi ixsaan ha loo sameeyo aabbihii intaasaa lagaga gaabsaday laakiin hooyadii baa laga sii hadlay maxaa looga sii hadlay lianna waxa weye limaziid alxirsi waay xaaladeedu waa ka culustahay xaaladda aabaha aabbaha wa xadiiskuna saasuu ku xadiiska nebiguna sal ly sl macnahaasuu ku way ka dhib badan tahay aabbaha ah, dhibka ilmaha korintiisa iyo dhaliddiisa iyo foolashadiisa iyo ka gaadhaya baa ka badan dhibka aabbaha gaadhaya sidaasaa marka shareecadu ay xuquuqdaa u siisay saas maana waana sida jumhuurtu ay qabaan ayb waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa inay waajib tahay iyadana ruuxu hadduu kari karayo qaraabadiisa inuu iyadana nafaqeeyo walaalka iyo walaasha iyo muxuu ahay dadku sooxiga adeerada ee muxuu ahaayey carruurta ad adeerka u tahay ee eedooyinka habaryaraha dadka qaraabada ah haddaad wax haysato ayaguna ay baahan yihiin in aad nafaqaysood biisho inay waajib tahay amarkaa laga qaadanaya wabda biman tacuud kadibna waxaa la yidhi lasoo wada adnaaka fa adnaaka la yidhi qur-aankana saasaa laga qaadano wa aati da alqurbaa xaqahu waalmiskiin baa layidhi ah, midka sokeeyaha ee ku xiga xaqiisa sii miskiinkana xaqiisa sii yacni waxaa laga dhigay xaq alla u gooyay xoolahaaga ku jira aayadda qur-aanka iyo xadiiskuba marka waxay faa'iideynayaan inay waajib tahay keliya maaha ilmahaagii reerkaagii hooyada ee aabbahay macnahaasaa laga qaadanayaa bacdu ahlilcilmi waxay ku qaydeen qaraabada biilidooda ay waajib kugu tahay masruufkoodu waxay dheheen waa dadka ku dhalay ee usuusha ah iyo furuucda adiga kaa farcamay bay dheheen laakiin xawaashida dadka dhinacyaha ka imaanaya walaalaha iyo adeeqada iyo dadkaas maya bay dheheen warkaasi waa war bacdu ahlilcilmi ay qabaan qaarna waxay lama ahee ruuxa qaraabada ah ee maxramka ku ah unbay kugu waajibaysaa taqyiidaadkaasoo dhan waa taqyiidaad fiqhi oo ijtihaadi ah laakiin nusuusta qur'aan iyo sunnada qaraabada way itlaaqday ruuxii xigaalkaaga ee qaraabadaada ee marka baahani inaad nafaqayso waxaad tari karta aad ku dartahay nusuusta waxaa laga fahmaya inay waajib tahay oo xaq laazim ay tahay macna طيب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده yani waxyaalaha ay shareecadu kaga gedisan tahay shareecada samaawiga andimo fara badanoo bini aadamku dejisay ay kaga gedisan tahay leannu asal ahaanba dhalashadan iyo nasabka iyo eh, xigtada iyo waxyaalaha shareecadu ay u tiri hal la ilaaliyo oo jiritaankeeda loogu dadaalay ilaa xad la gaadhsiiyey eh, muxuu ahay meel kaga dhaceeda xataa ruuxa in eh, xad la xadi karo ilaalintaasi nasabka la ilaalinayo wax badan baa ku jira waxyaalaha ku jirana waxaa ka mid a waxaa ka dhalanaysa xuquuq fara badan oo dadka xigtada isxiga xuquuq badan baa isku yeelanayaan oo dadka kale ayna isku lahayn ayagaa waxaad siiso qaraabadeed isxigtaan ayaa ka ajir badan dadka shisheeyaha waxaad siiso laana sida nabiga kasoo sal alay slam wuxuu yihi silatun wa sadaqa buu rasulku sal alay slam silatun wa sadaqa qaraaba xidhiidhiisna waa ku jira sadaqadii ruux kale aad ka heli ajirkeedana waad ka heli qaraaba xidhiidhisna waa ku dheerta laba ajir waay marka saas macna طيب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده للمملوك adoonka la leeyahay ee ruux milkigiisa ku jira waxa u sugnaado xaq uu leeyahay طعامه cuntadiisa u sugnaatay wa kiswatuhu iyo marashayntiisa aradixintiisa wa wala yukallafu lamana kalifayo min al-amali amalka xaqiisa lagu kalifi maayo ila maa yutiiqu wuxuu kari kara mooye rawahu muslim baa weriy yacni dadkii addoommada ahaa ee lalahaa waay ee gacanta lagu hayay ayib waxaa xuquuqda shareecadu siisay ka mid ah ninka sayidkaa ee addoonkan iska leh inuu biilo oo arad bixiyo waa midda labaade markuu u shaqaynayo camal uusan kari karin inuusan ku kalifin ayib intaaba waa laisla ogoliy intaaba waa mujmac sayidka in biilla lagu leeyahay aradbaxna addoonkiisu ku leeyahay camal uusan kari karinna uusan ku kalifin intaaba waa laisla ogoliyay ayib في صحيح مسلم وحا كسغا من حديث أبي ذر إنه النبي صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تطعمون واكسوا وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم بالنبي صلى addoommada waxa aada cuntaan idinka sayidyada waxaad cuntaan wax ka siiye ma aha inaad u weelduudaan way macnaha inaad u weelduudaan oo raashin khaas ha ah loo kariyo sayidkiiyo reerkiisuna raashin gooniya ah ha karsadeen maya waxa aad cunaysaan wax ka siiya idinka waxaad ku aradbaxaysaanna ku aradbixiya camal ayna keri karinna ha ku kallifina haddaad ku kalliftaanna la qabto oo u kaalmeeya gacan ku siiya la qabo adiguna hadaad ku kalifto camal uusan kari karin xadiidkaasi isaguna fi saxiix muslim buu ku yaallaa waana xadiiska ka keenay abu dar radia allahu canhu maalin maalmaha ka mida inuu e, la arkay isagoo qaba mare isku joogoo aada u quruxsan addoonkiisiina la socdo oo isaguna mare isku joogoo aada u quruxsan qaba qolyaha marka waxay yidhahdeen oo oh, maxaa addoonka adugu xidhay marada markaasa waxaan maqlay buui nebigaan maqlay buuri sal ly slam oo sidaa leh waxaad cunaysaan wax ka siiya dharka idinku aad xidhanaysaanna u xidha saas darteed baan u sameeyey buu leeyahay marka ayib ayib mas'alada oo macnaha adoonka adoomada iyo mas'alada ka horeysay horay baa loo isticmaali jiray laakiin sharciyada islaamku asbaabta adoomadu ay ku imaanayaanna way xiriiriday oo asbaab far badan bay jahiliyadii carabta iyo iyo qeyrkoodba islaamka ka hor asbaab badan baa la isku jiray sharciyadu asbaab badan bay jirtay way goysay way goysay wax yar bay ka soo reebtay haddana markay ka soo reebtay oo addoonsigu dhaco oo dadkii ay addoon noqdaan shareecadu waxay aada iyo aada ugu dadaashay in laga saaro addoonnimada la xoreeyo iyo aada ugu dadaashay inta gacanta lagu hayo addoonno addoommo ay yihiinna in xuquuq ay yeeshaan oo lagu xadgudbin oo dawaabid badan bay shareecadu u samaysay saas macana ayib وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال وحولي قلت وحولي يا رسول الله رسولك إلهي maa xaqu zawjati axadina midkaya xaaskiisu xaqeedu muxuu yahay calayhi korkiisa ay ku leedahay mid naga mid a xaqa ay xaaskiisu korkiisa ku leedahay muxuu yahay qaala nabigu wuxuu yidhi sal lay slam an tucimahaa inaad quudiso waay idaa goortii tacimta aad quudanayso markaad adugu wax cunayso waa inay wax cunto wa taksuuha in aad arad bixiso wey idaa goortii iktasayta aad adiguna arad baxdo markaad adigu arad baxdood maryo iibsato waa inaad maryo u iibso markaad cuntaynaysana waa inaad iyaduna cuntayso adiga wax weeye eh, masruuf iyo marashay kugu leedahay alxadiida akmil alxadiida wataqaddama xadiidkani wuxuu soo hormaray buu yidhi xaafidku fii cishrati annisaa dumarka la dhaqankooda buu inoogu soo hormaray ah, waan soo marnay soo ma garanaysaan abu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maajah iyo wariyey ibn hibban iyo xaakim ayaa sahihi dahabina waa ku waafaqay sheekh albani waan soo marnay hadith hadith mar meel aan fogeyn baan kusoo marnay ayib xuratu almamaya xuquuqda xaasku inay kamid tahay in la biilo oo la masruufo isla markaa haddana arrabaxna inay xaq u leedahay waana in laisla ogolyahay wax khilaafa kama jiro masalada ayada ah? walaa tadrib alwajha walaa tuqabix waa naga soo marnay laakiin hadduu iska soo gaabiyo alxadiida akmil alxadiida buu ku yidhi xadiiska dhammaystiro dhamaystirkiisu waa kaan soo marnay way fi cishrat nisa aan ku soo marnay طيب haduu idin dhamaystiray marka isla meeshii وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كوين في حديث الحج حديث كي حجك في طوله دركيس xadiidkii xajka ee dheeraa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lla ly slam fii dikri nnisaa dumarka sheegiddooda walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ah, xadiidkani waa xadiidkan kusoo marnay fii kitaab alxaj soo ma ee dheeraa wey macnaha jaabir xadiidu jaabir ee nebiga sal ly slm xajatulwadaaciisi aada ugu sifeeyey marka nebigu sal ly wasalam waa kii khudbeeyey khudbadiisii marka uu jeediyey waxaa ka mid ahayd oo uu ku jeeriyey yani mawaasim mawaasimulxaj uu ka jeediyey waxaa ka mid aha hadalkana ka mid aha walahunna waxaa u sugnaaday dumarkii calaykum korkiinnana ugu sugnaaday raggii qabayow risquhunna risiqooda iyo masruufkooda wa kiswatuhunna iyo marashayntooda iyo yacni aradbixintooda bilmacruufi si la yaqaano oo wanaagsan inaad ku masruuftaan oo ku marashaysaan ayaa macnaha ay idin ku akhrajahu waxa wariyay xadiidka isaga muslim muslim baa wariyay طيب marka sidaan soo sheegnay weeyo nafaqatu zawjati wa kiswatuha amrun mujma'un alayhi bayna ulama ah inuu waajib yahay culimadu waa isla ogol yihiin quraanka iyo sunnada iyo waa isku raaceen sidaas macna طيب khilaaf kama jiro wax kale oo la isku khilaafi maayo haweenta iyo caruurta iyo laysku khilaafi maayo nafaqadoodu inay waajibta وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري كفى وحا كفلا بالمرء الروح وحا كفلا إثما ذنب أغفلا أن يضيع إنه ضيعه من يقوت عدة أبيليو عدة مصروفة يبيل كي سواجب كي هذي حاسطة يدو عروري هذي قراوة كلتها هذي والديهين cidda nafaqadiisu ay waajibka kugu tahee diilayso inaad dayacdo intaasaaba dembi kugu filan haddaaba dembi kalaba samayn taasi kugu filan waxa wariyay an-nasaa'i baa wariyay kadalika ahmed nuu wariyay xadiidkaasi rijaashiisu waa tiqaat waa tiqaat allahumma nin la yidhaahdo wahab ibnu jariir oo sanadka ku jira baa la khilaafsan ibnu madini iyo dhahabi iyo sheekh albani waxay leeyihiin waa waa majhuul bay leeyihiin waa majhuul bay leeyihiin laakiin hadalkoodaasi sax ma aha sawaabna ma aha maxaa yeelay cusmaan idarimi yaxya ibnu maciin wuxuu ka warinayaa inuu yidhi waa nin iqa ah cijli iyo ibni xibaan baa iyaguna tawfiiqiyey ninka haddii uu nin a'imada xadiidka ka midee nuqaada uu tawfiiqiyo sida ibnu maciin oo kalena jahaaladii waa ka baxaya saas daraaddeed majhuul mehe waa nin iqa ah wabitaali xadiidka sanadkiisu waa saxiix وبالتالي حديث كسندكيس وصحيح من حديث النساء مركو يحي وهو حديث كاس عند مسلم مسلم أكتس كسوغيه بلفظ لفظ قالوا كسو أروري أن يحبس لفظ قالوا كسو أروري ومحوي هاي كفى بالمرء إثما روح الذنب وحا أغفلا أن يحبس إنه ريبه عمن عد إنه كريبه كحبسه يملك ملكيه قوته قوت كيسية مصروف كيسة ملكيه ruuxa waxaa ismi iyo dembi ugu filan inuu ka xanibo ama uu ka reeto cidda uu milkinayo quudkiisa quudkiisuna waa kuwaajib quudkiina wuu hayaa hadduusan quudkii haynin wuxuusan haynin laguma kalifo laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha waa jidhi alla nafta kuma kallifo wuxuu siiyey waxaan ahayn hadduusan siininba kuma kallifo laakiin maxaa waajib ku ah waxaa waajib ku ah inuu dadaalo oo ordo oo xamaalo oo muxuu ah uusan fadhiisanin ah hadduu iska fadhiisto waa dayicid isagoo hayoo heli kara hadduusan siininna waa dayicid laba gooraba dambi ugu filan ah laba gooraba dembi ugu filan nafaqadu inay waajib tahay ayay ku tusiyo dadkaa nafaqadooda ay kugu laazimayso inaad ka dadaasho haddaadan dembi kaleba ilaahay ula tegin oo inta aad la tagto adoo reerkaaga iyo carruurtaada iyo waalidiinta iyo dadkii qaraabadee xilku kaa saarna adoo dayacay intaa haddaad la tagto intaasi dambi kugu filan intaasi dambi kugu filan halis weyn wa jabirin jabir waxa laga warinaya yarfacuhu halu kuryalay fi lxaamili haweenaydii uurka lahayd almutawaffa ee la oofsaday canha xaggeeda zawjaha ninkeedii laga oofsaday jaabir waxaa laga warinayaa xadiisu nebiga uu koryeelay oo ku saabsan haweenta qala inuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam la nafaqata nafaqa uma sugnaanin laha iyada laa nafaqata wax nafaqa laha iyada uma sugnaanin jaabir bn cabdillaahi baa xadiiduu nebiga u koryeelayo oo ku saabsan haweenta uurka leh ee laga dhintay ayaa wuxuu leeyahay nafaqo ma leh sidaasuu nebiga ka warinaya sal lay slam akhrajahu waxaa wariyey albayhaqiyu bayhaqi baa wariyey wa rijaaluhu xadiidka rijaasiisuna hiqaatun waa rag lagu kalsoon yahay laakiin qaala wuxuu yihi bayhaqi xadiidka markuu wariyey kadib almaxfuudu sida la xifdiyey waqfuhu waa inuu mawquuf yahayo jaabir ku egya rafcigiisuu diiday rafciga iyo koryeelidda nabiga in loo koryeelo xadiis nebi laga dhigo taasuu leeyahay maxfuud ma aha waa shaad buu leeyahy macnaha saas weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira cancanatu abi zubayr la yidhahda abi zubayr almaki oo jaabir ka warinaya oo mudallis ah ayaa cancaneeyey laakiin waxaa mutaabiciyey qataada cinda cabdirazaq isaguna laakiin waa cancaneeyey almuhim waxa weeyaan asarku isagoo mawquuf calaa jaabir abuu sugan yahay ama marfuuc isagoo amaya isagoo marfuuc amaya wuxuuna kutusayaa haweenta laga dhintay uur kale biil ma leedahay mise ma laha jaabir wuxuu yidhi biil ma leh nafaqo ma leh inayna nafaqo lahayn oo biil lahaynna waxaa ku tegey in badanoo culimmada ka mid a badan culimada ka mid a bal jumhuurtooda ku tagay maalikiyada xanafiyada shaaficiyada saas qaba oo waxay leeyihiin eh, haweenta uurka kale laga dhintay masruuf iyo biil ma male laana ninkay masruufka iyo biilka ku lahaan lahayd wuu dhintay xoolihiina mar hadduu dhintayba dhaxal bay u wareegeen xaggee laga biili waay marka xoolihii dad baaba yeeshee markuu saa u dhinto wixii dardaaran amooye xooluhu markaba milkigiisa waa ka baxaya naftuba hadday ka baxdo milkigiisii waa ka wareegeeno dadkii dhaxal kalaabay ku wareegeen soo ma marka yaa nafaqaynay wey ninkii nafaqayn lahaa waa dhintay masaladaa marka jumhuurtaa qabta haddii haweenaydii uurka lahaydee laga dhintay laga doodayo nafaqo ma leedahay mise male diil iyo masruuf iyo ma leedahay tii laga dhintay uur la-aanta ahaydeen uurka lahayn iyada ka war ya soo kama seexad jirto iyadoo aba ka seex jirtaaba tii uurka lahayd baa laga doodayay ayib ninka dhintay uurka u lahayd aayadda qur-aanka fi suurati talaaq ku timid wa in kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna hadday dumarku uur leeyihiin nafaqeeya oo biila inta ay ka dhalayaan aayaddaa xageed ka marteen baa leehi waxay yidhahdeen aayaddu waxay ka hadlaysaa dumarka la furay ee uur kale ee kama hadlayso dumarka laga dhintay kama hadlayso wa ficlan waa saas dumarka waxay ka hadlaysaa la dalaaqay ama kuwa la dhintay kuwa laga dhintay waxaa ka hadlaysa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشرا صمة أيها كهلس أفر بلود يتومبري وإحنا فقال له مشيء عدهم بالله شيء يقليا لكن فقال له مشيء آيات كالتات شرتو في سورة البقرة أيضا كشرتو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج آه. دمر كان لقد انتي رقودوا إلي سنة أدر دارمان إن سنة كاس لور راحيو سنة كاس لبيلو وحلسيو دردارن كا إلي كتغان آيادة ساجرت aayaddaasi sax ay ku saabsantahay haweenka laga dhinto laakiin waxay leeyihiin xukumkeeda waa la bedelay oo waxaa bedesho nasakhday ama aayadda dhaxalka ama waxaa nasakhday xadiiskii ahaa laa wasiyata liwaaris iyo aayaddii dhaxalka wada socota marka waxay leeyihiin u badan yihiin haween laga dhintay hadday uur leedahay biil iyo masruuf male haddayna uur lahaynna warkeeda iska baddaha mabay taallo meesha uma taallo macna saasaana asarkan loo dalishada waana madhabka culimadu ay u badan yihiin macna wa sabata waxaa sugnaaday buu yidhi nafyu nafaqati ha haddii la yidhaahdo nafaqo ma leh nafaqo ma leh oo biil ma leh oo masruuf ma leh yani wixii baabkaas ku saabsan o dhan baa soo gelaya macna ayib wa habata waxaa sugnaaday nafyu nafaqati nafaqada inaysan lahayn nafyu nafaqati nafaqada in laga anfiyo loo diido oo la yidhaahdo nafaqa male haweentaasi uurka leh laga dhintay wuxuu ku sugnaaday buu fi hadithi Fatima binti qaysin radiyallahu radiyallahu canha kama taqadama sidii soo hormartay rawaha muslim baa suguriyay sida hadalka xaqiiqka hadda ka muuqata wuxuu isku xirayaa xadiiskan iyo ka ka horeeyay oo xadiiska hore muxuu ku saabsanaa haweenta uur kale laga dhintay soo ma wuxuu leeyahay marka inaysan nafaqo lahayn waxaa sheegahaya xadiidkan soo marnay ee faatimata binti qays xadiidkeedii aan soo marnay baa sheegaya meeshaa marka waxoogaa ismoodsiis baa ku jira ismoodsiiskuna waxa weeye xadiidka faatimata binti qays waan soo marnay saad garanaysaan wuxuuna lafdigiisu ahaa haweenayda saddexda lagu furo dalqadii ugu dambaysay ku tagtay laysa lahaa sukna walaa nafaqa taasuu ah haweenayda dalqadii ugu dambaysay lagu furay nafaqana male biilna male meel ay degtana kuma le ninkay furay xadiidka faatimata bint qays saasuu ah ayib xadiidu faatimata bint qays haadaa kuma saabsanayn haweeney laga dhintay haweeney la furay ku saabsanaa soo saas ma oo dalqadii ugu dambaysay lagu furay yani almutallaqa talaaqan baa'inan buu ku saabsanaa xoogaa marka waxaad moodaa xaafidka ma aqaano yani muxuu ah, ismoodsiis baad moodaa inuu meeshaa ku jiro lianno haweenta la furay dalqadii ugu dambaysana lagu furay diilna male masruufna male xadiiskaasu ka hadlaya laakiin haweenta laga dhintay kuma saabsana xadiidka faatima binti qays saas maana ayib waana soo marnay xadiiskaas وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري اليد قعنتي العليا ugu sareysay ayaa khayr ka khayr badan min اليد قعنتي السفلى ugu hooseysay ah gacantii ugu sareysay oo midda bixinaysa ah ayaa ka khayr badan midda ugu hooseyso ta qaadanaysa ah yacni maqsuudku waxa weeye oo iyo danta laga leeyahay ka dadaal inaadan noqonin gacanta hoosaysa wax qaadanayso ka kaaftoon bini aadamka waaye saasman maqsuudku waa kaa inaad adigu wax bixinaysa mooye ood gacanta sare leedahay mooye gacanta hoose wax hoorsanaysa ha noqonin ah, yani maqsuudku kaa weeyo waxaa laiska saan meelo badan kusoo marnayba shareecadu dadka waxay baraysaa inuu ruuxu iktifaa daati ah iyo ictimaad cala allah uma cala daat inuu ruux isku tashado oo wax soo saarto oo xamaasho oo uusan gacanta horsanin gacan horsigaasi waa laga fiican yahay isaad ka kaabtoon xub kaabtoon way macna wayabda uu bilaabi ahadukum midkiin waxa uu bixinayo wuxuu ku bilaabay biman cidda yacuulu uu masruufayo cidda uu biilay masruufayo ayuu wuxuu bilaabayo ku bilaabayo wuxuu bixinayo ayaga saamudan yani inaad dad kaleeto aad nafaqo siiso ku sadaqaysato ayadoo lagugu leeyahay biilkii waajibkaa sax maaha sax hadday wixii kuu qaybsami karaan qaarna sadaqayso qaarka biilka waajibkaa isaga bixi haddayna kuu qaybsami karin biilka waajibkaa ku bixi ha dhaafinin taquulu waxay leedahay almar'atu haweenaydii waxay ku leedahay waa xaaskaagiie acimnii warniyahow iquudi aw amase alliqnii ama ifur ah, haweentii waxay ku leedahay ama afkayba ka leeda ama lisaanul xaalkeeda xaalkeeda laga fahmaaya warniyo ama biil isii ama hadii kale iska kaysiida warkan ay la taagantahay subax walba marka nin xaaladaasi haysato sadaqa kale oo caadi ah meelaha baxbaxsan haya ma soconaysa horta ama weelka wax ku rid ama islaantiiba tagi wa oo dar qutni ba wariyo isnaadu sanadkiisu la xasan way ahmed baa sidoo kale soo saaray riwaayadiisana wuxuu ku ziyaadiyay ahmed oo wuxuu yiri faqiila man acuulu yaa rasuul allah nabiga waxa la yidhi sal ly slam yaan diilaa markuu yidhi ibda biman tacuulu aw yabda axadukum biman yacuulu ciddaad nafaqadeeda waajib ku tahay ku bilow baa su-aal la weydiiye waxaa la yidhi cidda nafaqadeedu ay waajib tahay ku bilaabaya keewey markaasaa wuxuu yidhi imra'atuka miman tacuul haweentaadu waxay ka mid tahay cidda nafaqada waajibkaa kugu le eed ku bilaabayso taquulu acimnii wailaa faariqnii waxay ku leedahay ama iquudi ama faraha iga qaad ha wajariyatuka taqulu adoontaada ku shaqaysana iyaduna waxay ku leedahay at'imni wasta'milni urniyo iquudi iyo iguna shaqayso ha waa adoontii guriga kaaga shaqaynaysi yani wax weeyaan sax aan ku adeegon kuu shaqeeyo laakiin haddii wax way caloonti calooshi waa maranta oo jirkii waa qaawanya waxay soo saar horta markaa kadib igu adeego iyaduna ku leedahay ilmahaagiina wuxuu ku leeyahay ilaa man tatrukunii aabba yaad nooga tegaysaa yaad iiga tegaysaa buu kuleeyahay yaad igu hallaysay ah, marka yani kuwana wax walba ka mudane iyaga hormari waay ayib sheekh albani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid sanadkiisa xadiidkani waa jayid oo ficlan waa xadiid sugan laakiin alimaamu albuhaari wuxuu faa'iideeyey hadalkan dambe oo taqulu almar'atu at'imni aw talliqni jaariyadu ay leedahay at'imni wasta'milni arurtu ay leedahay ila man tatrukuni imaam al-bukhari wuxuu cadeeyay inuu yahay hadalka abu hurayre uu mudraj yahay xadiiskii nabiga uu sanahay saasumaan laano waxa la weydiiyay abu hurayre waxa la yiri hal hiya min rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam intan dambe la garay yabda ahadukum biman ya'ul la garay aw ibda biman ta'ul la garay alyad lculya khayru min yad sufla la garay waa hadalkii nabiga sal alay slm laakiin hadalka dambe xaaskaagu waxay ku leedahay atcimnii aw talliqnii iyo inta ka dambaysa abuu hurayra ma hadalkii rasuulkaabaa lagu yidhi ma nebigaad ka haysaa markaasaa wuxuu uhi laa haadaa min kiisi abi hurayra buui ah. haadaa min kiisi abi hurayra intan dambe abuu hurayro kiiskiisa ah, kiishka soo lagu dha kiishka yani kiishka abu hurayre intani ka timide hadalkii nabiga maaha yani waa tafsiir uu xadiiska ka fahmay waa tafsiir uu xadiiska fahmay fahamkii xadiiska uu fahmay iyo isagu sii faahfaahiyey marka qaybtan dambe waa mudraj bay culimmadu leeyihiin mudrajkana waxaa la yidhaahdaa hadalkii nebiga sal alay wasalam oo uu yidhi oo hadal kaloo lagu fasirhayo ama aan kiisi ahayn la dhex geliyo ama gadaal laga dhigo kaasaa libalyaha macna ayib xadiidka marfuuca waa ka hore bay leeyihiin nabiga sal allah alayhi wasallam xadiidka <coughs> waxay leeyihiin culimada qaarkood waxay u daliishadaan bal jumhuurtu waxay u daliishadaan ninku hadduu caydhoobo oo wuxuu haweentii ku masruufo waayo haweentu inay xaq u leedahay inay dalabto furitaan bal inay isfasaqi karto intay wax kama dadagto wuxuu ku biilaba hadduu waayo asarkan soo socdaa macnaha isaguna faa'iideyn doono ayib oo taquulu lmar'atu acimnii aw talliqnii waxaad siisa haddaad weydo ifur inay ku dhihi karaysaa laga qaadan bay leeyihi ayib sidaana jumhuurtaa qabta وعن سعيد أبو س... وعن سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب waxa laga warinaya waa waa waa taabici fi rajul ninki dhaxdiis oo la yajidu aan helaynin ma yunfiqu wuxuu ku nafaqay ala ahli reerkiisa wuxuu ku nafaqay ninka waayay wuxuu reerkiisa wasiyo bil u waayay saciid ibnu sayb waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi yufaraqu yufaraqu waa la kala geyn baynahumaa dhexdooda yani hadduuba wuxuu siiye waayo reerkii qataya isagana waxaa la dhihi odhayo kac iska tag ayadana waa la diriyo waa laga fasiqiyo meelahaas iyadoo risiqeeda u raadsanaysa akhrajahu waxaa wariyey saciid ibnu suur baa wariyey can sufyaana buu ka wariyey can abi zinaad canhu can saciid ibnu sayab qaala wuxuu yidhi abu zinaad baa dhahaya qaala abu zinaad wuxuu yidhi qultu waxaan ihi lisaciidi musayib waxaan ku idhi sunnatun miya sunnatun asunna miya hadalka aad leedahay wuxuu siiye hadduu waayo waa la kala diri ma sunno iyo dariiqo aad soo gaadhay baa niyo mise waa war adaduu iska tiri fa qaala wuxuu yidhi saciid musayib sunnatun waa dariiqo wey dariiqaan soo gaadhnay baa sidaa ah ayib wa haadaa kani bu yidhi xaafidku mursalun waa xadiid mursal ah qawiyun oo xoog badan wey ilan saxaabigu hadduu yidhaahdo sunnatun waa marfuucun xukman soo ma laakiin taabicigu hadduu yidhaahdo sunnatun markaasi waa mursal soo ma لأن السنة النبي إنه سنكودين بعد كرتا أو كوض سنة الخلفاء الراشدين أما سنة الصحابة إنه كوض بعد كرتا مركا ومرسل لكن ومرسل حيوك بدن بود أثرك ابن مصيب بيهقي ابن جوزي وحي أتيريان أبو هريري ibn hajarna wuxuu leeyahay waa khata iyo gaf iska cad weeyaan macnaha kama fi talqis al-habir tayib wuxuu leeyahay xadiidka abu hurayra in loo nisbeeyo isagoo marfuuca waa daciif ibn abd al-hadi qeyrkiina way daciifina waxa leeyahay xadiidkaas waa munkar abu hurayra in loo nisbeeyo waa munkar waay ama inuu atharu sa'id musayyib oo mursala u yahay markaasi waa qawi oo sanadkiisu waa sahih way macnaha masalada uu ka hadlayo taqulu almar'atu at'imni aw talliqni ayaa waxay ka qaateen culimada badankood ninku reerka hadduu biili waayo haweentuna sabri weydo oy maxkamadda timaado in la kala diri karo oo maxkamaddu ay awood u leedahay inay fasaqdo saas way macna jumhuurtana qabto waa ra'yiga rabiicatu ra'yi imaam maalik shaafici fi axadi qowlayhi axmed ibnu xambal iyo keyrkood baa qaba saasay ku qaar ka mid a jiroo diin la-aan baa haween loo fasaqayaa wax jira ma hayne waa abu xaniifa iyo shaafici fii axadi qowleyhi waxay leen fasaq ku yimaada muxuu ahaaye waxbaa la bixin waaye ma jiray leh dod adag bay ka qaban waana mas'alo aada looga doodsan yahay waay diin la-aan iyo masruuf la-aan ninkii hadduu haweentii isagoo hayo wixii uusan biilaynin la garay laakiin hadduusan tabarba hayninba allaa yidhi wuxuusan allahaynin kuma kallifine see baad haweenta uga furaysaan waay laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataahaa soo lama dhih wuxuu alla siimayo cid wax kaleeto kuma kalif marka wuxuusan alla ku kalifin baad haweenta kaga furaysaan reed xagee waxsay waxay ka yimbay leeyihi masaladu marka waa masale khilaafiya لدى السلف أما عند السلف سلف خلافية الحافظ أو العلامة ابن القيم عليه رحمة الله إساقه مسألة تفصيل دربه قلينية وأنا وجيه تفصيل كو قلينية وحو ليه حديها وانت ninku isagoo biilkii heri kara uu meermeeriyo oo biilka bixin waayo inay maxkamadda timaaddo oy markaasi fasaq dalbato waa sax buu leeyahay qaadiguna markaa waa fasaqi karaa haddii ninku markuu guursanahayo intuu been u sheegay oo shax beena uu u dhigay oo uu ku yidhi taajir baana xoolaan haystaa kadibna markay soo xero gashay ay aragtay meel cidlo ah xaaladana wuxuu leeyahay intay maxkamadda tagto waa la khiyaamay way isfasaqi kartaa laba xaalana ma isfasaqi karto fasiqeeduna socon maayo oo maxay tahay ninka inuu cayd yahay bay ogeyd wayna ku gashay isma fasaqi karto maxaa isbedelay adaa gale sooma mar labaadna isma fasaqi karto ninku xooluu lahaa waana biili jiray maqaadiir ilaahay baa dhacdo waa caydhoobay dee markuu caydhoobo maxay uga tegi ila markuu ladnaaba waa laisla joogay tafsiilkaasuu gelinaya laba xaalana wuxuu leeyahay sax way way isfasaqi kartaa laba xaalana maya buu leeyahay الإمام الشوكاني عليه رحمة الله بحث آد دير بو يسوي مسألة كله رسالة خاصة وكقريب مسألة مركة ومسألة أن فضضينه تخضع لنظر القاضي خلاصة إذا مركز لصوره ننك قاضي قاضها يكيس كقاضية في رديسي اجتهاد كيسي أخضوا عيسى ساسو معنا السقاس iyo go-aan qaadashteed mas'alo la dhihi karayo ma banaano la iskuma fasaqi karana maa mas'alo la dhihi karo way iska furan tahayna maa laakiin waa mas'alo dawaabideedii u baahan wala u baahan saas subhana tayib wa an umar radiyallahu ta'ala anhu annahu kataba ah. salada waayahan aad bay u badan tahay sidaan caadi ahayn khaasatan Soomaalidan kala kala fogaatay caalamka kala gashay ayaa imtixaankaas haystay muxuu ahay ama haweentii baa waxaa loo dirahayaa yurub iyo maraykan iyo meelahaasa loo dirahay meelahaasay ka xamaalataa ama muxuua caydh baa la siiyaa meelahaas isaga noosha wadaadkii meelahanu joogaa marka si kale waaba la iska dhaqan yahay laakiin wax laysku haysto oo xaqii gogasha ama jiro waa laysku rafaaday hadhow haweentii la diray ee xagga tagtay waxay leedahay sheekh aniga saddex sanoo waddankan joogay ima biilin ninka waxba ima soo dirin ma hadda meel isla ogyahay baa lagu dirayo biilkaaga aad ka helaysee see waxu jira may anugu xoolo u ma cuni bay leedahay xoolo dawladeed baan cunay ha imtixaan waa waxaa ka fiican bedelkii xoolo laga hadli lahaa xuquuqda gobasha in laga hadlo dhankaa masalada in laga soo galay malaha kaga fiicanta meeshii laga hadli lahaa muxuu ahaayey biil iyo muslianna haweenta hadduu ninku u diro meel markaasi ay masruufkeeda ka iskuna og yihiin masruufkeedana ay ka helayso masruufka waa haysato xataa bacdu ahlicilmiga waxay leeyihin ayadu hadday awood leedahay xaaladda ninku icsaaro caydh noqdo ayadu hadday awood leedahay waa inay diishay leeyihin qaar baaba halkaa maraya ibulxasmi iyo qolyale baa halkaa maraya masaladu almuhim waa masale ijtihaadiyo lama goyn karo bir laguma jari karo macnaa دعوة السلام والصلاة القائمة وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إساق كتب وقري إلى أمراء الأجناد عيد مدى هقامي ياشودي الأجناد وعيد مدى هقامك عيد مدى عيد والبه هقام بليه مرك أمراء الأجناد عيد مدى تليياشي عيد مدى وحو أقري عمر fii rijaalin rag arrinkood raggaasoo qaabuu maqnaaday can nisaa'ihim dumarkooda ka maqnaaday dumarkooda rag ka maqnaa mundo oo ciidanka ka mid aha ayuu cumar wuxuu u qoray raggii hoggaanka ciidamada hayay iyo taliyayaashii buu waraaqdan u qoray qoraalkan uu qoray wuxuu yidhi an ya'khuduuhum raggaa iyagaa inay qabtaan bian yunfiquu inay nafaqeeyaan oo biilaan dumarkii aw ama yutalliquu inay furaan laba mid ka keena raggaa soo qabto horta laba mid ka keena dumarkaa ay muddada ka maqnaayeen ama ha soo biileenoo ha soo masruufeen ama ha soo fureenoo waraaqdoodii ha soo dhiibeen labadaa mid ka keena fa in dallaquu hadday furaan bacasuu way soo dirayaan markaa binafaqati maa xabasuu intay xanibeen oy cedhinayeenoo reer u ahayd biilkeedii bay soo dirayaan binafaqati maa xabasu intay xabiseen oo u xanibnayd biilkeedii bay soo dirayaan way macna akhrajahu waxa wariyay oo soo saaray ash-shafi'i wa soo saaray fil musnad wa ثم كذبنا البيهقي وسو ساري باسناد بكسو سارن حسن او وناكسن طريق الشافعي وحا كوري بيهقي بغوي طيب لكن سند كيس وحا كجرن ليرادو مسلم ابن خالد jira nin la yidhahdo muslim ibnu khaalid azinji الزنجي وانين ضعيف صدوق كثير الأوهام طيب لكن عبد الرزاق في المصنف أيام متابعي حماد بن سلمة ayaa isaguna mutaabiciyey kama fi lcilal libni abi xaatim rijaasha kaleetana waa rijaalu shaykhayn sida sheekh albani uu leeyahay aharkani marka laa shaka annahu ahar saxiix can cumar waa ahar saxiixa oo cumar bn khataab ka sugan radi allahu dumarka raggooda ka maqan oo waqti ka maqnaaday laba mid inay soo nafaqeeyaan oo soo biilaan oo biil laga helo iyo in furitaan laga helo hadduu isagoo muddo ka maqnaa oo muddadaana aan biilaynin markii lasoo soo qabto la yidhaahdo ama dhig ama dhaq uu markaa yidhaahdo waan furahayaa waxaa lagu yeelanayaa muddadii uu ka maqnaa ee isaga ay u xanibneeda xaaska u ahayd ee uu biilkeeda la maqnaa muddadaa biilkeedii baa laga rabaa waxaa laga fahmi haddii uu yidhaahdo war haddaan biilkii siinhayaa wixii hore tegay la weydiin maayo saas maanaa laanna wuu kala qaaday soo ma cumar wuu kala qaaday raggaa muddo dumarkooda aan biilin hadday doortaan markii lasoo qabto inay biilaanna muusan dhihin ha laga qaado wixii hore hadduu markaa la soo qabto yidhaahdaa haddaan furahayaayo waaba iga furan tahay oo meeshaa ku furana waxaa la leeyahay socon maysay maadaama aad furtay intii aad ka maqnayd biilkii kugu ururay halkaa dhig baa la leeyahay leanna waad furtay sooma haddiise laakiin uu dhaqahayo wixii hore loogu noqon maayo sidaasuu aarku faaideynaya waxaana xujaystay oo sidaa ku tegey alimaamu axmed ibnu xambal waxaana rajaxay aimada qaar ka mida ah sida ibnu mundir oo kale oo waxay leeyihiin wasaasaa loo kala qaadiyo hadduu ninku reerka biilkiisa yaro dayaco kadibna usoo noqdo reerkii biilo muddadaa hore wixii uu dayacay waxba loogu noqon maayo siday ku tagtay laakiin hadduu intuu muddo ka maqnaado reerkii soo furo muddadaa iyada ah wixii ku maqnaaday iyo muddadaa diilkiisii waa inuu reerka siiyo tafsiilkaasi afarku ku sugan waxaa ku tegey oo maray imaamu axmed ibnulmundir iyo keyrkood baa maray وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري جاء وحي من رجل نبين الى النبي النبي قيم صلى الله عليه وسلم فقال وحوري يا رسول الله رسولك الهي عندي اكتيده وحا هذا دينار هل دينار هل دينار بان هيا حقين كبخياوا قال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم انفقه كن فقيه على نفسك نفتا كركده كن فقيه ادغو بيلو قال وحوري عندي اكتيده وحا هذا آخر الدينار كله isagana xageen ku bixiya qaala nabigu wuxuu sal lay slam anfiquu ku nafaqee calaa waladika ilmahaaga ku nafaqee waa shilinkii labaad sooma dinaarkii labaad wey qaala wuxuu yidhi cindii agtayda waxaaday aakharuun mid saddexaad mid kaloo saddexaad baan hayaa xaggeen ku bixiyaa isagana nebigu wuxu uhi sal lay slam anfiqhu ku nafaqee calaa ahlika reerkaaga xaaskaaga iyo haweentaada ku nafaqee qaala wuxuu yidhi cindii agtayda waxaaday aakharuun mid kale afraad qaala nabigu wuxuu yidhi sal ly slam anfiqhu ku nafaqee calaa khaadimika adeegahaaga addoonka ku adeegaya iyo shaqaalaha guriga kaaga shaqaynaya ku nafaqee kaasii qaala wuxuu yidhi cindii agteeda waxaada aakharuun mid kale oo shanaad diinaar shanaadaan haya xageen ku bixiyaa qaala nabigu wuxu uhi sal ly slam anta adigaa iyo aclamu u aqoon badan wa fii riwaayatin anta absaru adaa u aragti badan markaas meeshaad ku bixin lahaydee kale intaa kadib hawl adiga ku taal way meel la meesha kula qumo istiraada meeshana roon aku bixi akhrajahu waxa soo saaray ash-shafi'i soo saaray fil musnad wa abu daawud fi sunan wal lafdigan hadda meesha ku qoranna lahu abu daawud buu usugnaaday wa akhrajahu waxa soo saaray kale an-nasa'i nasaai nasai iyo xaakim baa soo saaray waxayna ku wariyeen bitaqdiimi zawjati xaaska oo la hormariyo cala alwalad ilmaha laga hormariyo lafdigan abu daawud hadda inoo yaalo u fiirsada yuu hormariyay horta naftiisu hormariyay ruuxa naftiisa wax walba horay soo ma muxuu ku xijiyay waladka soo ma kadibna xaasku dambaysiyey ilmaha iyo xaaska lafdigan abu daawuud ilmaha horeeya xaaskuna waa ka dambeeya soo ma laakiin nasaa-i xaakim waxay soo saareen iyadoo xaaska la hormariyey oo dinaarkii labaad la yidhi xaaskaaga sii dinaarka saddexaadna la yidhi ilmahaaga sii saas maana dooddu garo oo waxay ka taagan tahay een ehm, haweenta iyo caruurta aada abasha kee horeeya ayib labada lafdiba ba waa lagu wariyay in haweenta la hormariyana lafdi baa ku yimid in caruurta la hormariyana lafdi baa ku yimid isla tariiqa shaafici ayaa waxaa ku wariyay bayhaqi iyo bagawi ayib tayib waliba tariiqa shaafici siyadaa ku sugan oo tii aan soo marnay abu hurayra wuxuu yiri wuxuu dhihi jiray xadiidka markuu sheego xadiidkan markuu sheego ayaa abu hurayra wuxuu dhihi jiray e, e, ilmahaagu wuxuu ku leeyahay in nafaqee oo yaad iiga tegaysaa xaaskaaguna waxay ku leedahay ama in nafaqee ama ifur khaadimkaaguna wuxuu ku leeyahay ama in nafaqee ama iibiyo iskay dhaaf saas macna ayib xadiidkaasi waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay ibn xibbaan baa saxiixiyey sheekh albanina wuu taxsiininayaa sanadkiisa fii sunan abi daawuud iyo keyrkiiba ku taxsiinin fii eh, muxuu ahaayey eh, mishkaat almusaabixa taxqiiqiisana sanadkiisu saxiix wayaan buuri ayib xadiidku marka atarku waa suweyn xadiidku waxaan dhilaha waa suweyn meesha iyadee waxoogaa uu xadiidka lafdigu isku khilaafay wuxuu isku waafaqsanya xadiidku diinaarka ugu horeeya naftaada ku bixi baa leeyahy taa hadal kama joogo diinaarka labaad maxaaskaa leh oo xaqa ruuxa soo raaca maxaaskaa mise waa caruurta halkaasaa khilaaf ku jira xaafid ibnu xajar fi talkhiis wuxuu kusoo guuriyey ibni xasmi inuu yidhi yaxya ibnu qabaan iyo thawri baa isku khilaafay labada lafdi yaxya wuxuu hormariyey zawjada ayuu ilmaha ka hormariyey oo saasuu xadiidku wariyey sufyaanu thawrina wuxuu hormariyey ilmuhuu hormariyo zawjada ka hormariyey oo ilmaha horeeya markaasaa wuxuu yidhi ibnu xasmi waxaa habboon inaan midkoodna midka kale laga hormarinin oo la simo oo hadduu hal dinaar lahayo nisnis loo siiyo leanna wuxuu yidhi nebiga waxaa ka sugnaaday sidiisaba markuu hadlo saddex goorbuu hadalka ku celin jiray marka waxaa dhici karta buu yidhi inuu labada lafdiba ka sugan yihiin oo xadiiska intuu saddex goor ku celiyey lafdiga yaxya uu ku wariyeyna inuu marmaray lafdiga uu sufyaanu thawri ku wariyey inuu marmaray maadaama uu labada lafdiba isaga ka sugan yihiinna waxay noqonaysaa ilmihii iyo xaaskii inay xaqa u siman yihiin sidaasuu maray ibni xasmi laakiin xaafidku waa tacliiqiyo wuxuu yidhi saxiixu muslimka waxaa ku sugan xadiid jaabir ibni cabdillaahi laga warinayo oo ku tusaya xaaska in laga hormarinayo ilmaha oo xaas ku horeeyo xadiidkaasaana rajaxaya lafdiga hormarinaya xaaska sidaas daraaddeed diinaarka koobaad ninkii bixinaya baa layidhi adigu naftaada ku bixi kaas hadal kama joogo diinaarka labaad ee hadalka ku jiro xaaskaa leh wax qaybsamo haddaad heli karto hadal hadal kama jooge wada gaadhsii laakiin markay timaado wixii ma qaybsami kare xaggeen ku bixiyaa yaa tartiibkan imaanaya ah, waxa ugu horeeya halkaa mari waxa kale ku xiga halkaa mari saas waa an ba'd ibn hakim an abihi an jaddihi bahz ibn hakim ibn awiyata ibn haydat al-qushayri wa رضي الله عنه عنهم قال قلت وحنا يا رسول الله رسولك إلهي من أبر يان أبار النمى السمعية يان إحسان السمعية قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك هو يدا qultu waxaan uma man yaa ku xiga qaala wuxuu idhi ummaka hooyada qultu waxaani uma man yaa ku xigoo saddexeeya qaala wuxuu ihi ummaka hooyada qultu waxaani uma man yaa ku xigoo afreeya qaala wuxuu ihi abaaka aabbaha ah, abaaka aabaha markaa u ixsaan fal uma kadibna alaqraba u ixsaan fal alaqraba ka dadka kuugu xiga fal aqraba kaa markii laga soo tagana ka kaa ku xigee dadka kuugu sii xiga saas macana say dadku kuugu dhow yihiin ooy kuu kala xigaan markaa u kala hormayo ixsaanka iyo samafalka ugu kala hormari wey macana akhraja waxaa wariyey abu daawuudna waa wariyey watirmidiyu waxasanahu wuuna taxsiiniyey xaakim baa isaguna wuxuu yihi saxiixu lisnaad dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuxuu leeyay waa xasanu saxiix sida saxiix abi daawuud ku sugan xadiidka asalkiisuna bukhari muslim buu ku yaallaa min xadiidi abi hurayra xadiidku marka waa sugan yahay waana kii aan ka hadlaynayo hooyadu afar go saddex goor bay ka xaq horeysaa aabaha fii xaalo marka ay isu kaa qabsato aabbaha oo baahan iyo hooyada oo baahan wax u qaybsamana aadan haynin keed ku horumarinaysaa wa ya hooyada nasan xadiidku halkaas maraya hooyadaa hormaraysa ayadaa lagu horumarinaya aabbuhu mar danbuu imaanaya waana cadaaladda shareecaday ka mid tahayoo dhibka soo gaadhay hooyo oo adiga korintaadii iyo xambaaridaadii iyo yacni muxuu ahaayey wallacii iyo dhibkay kaa soo martay aabba kaama soo marin soo saas ma cadaaladda shareecada marka waxa weeyaan in ruux walba dhibkiisu qiyaastu ahaa ixsaankiiyo xaqa la siiyo saas macnaha marka hooyo way ka xaq weyn tahay aabbaha xagga direeda ka xaq wixii wax bixinana iyadaa lagu horumarinaya maalan su-aal baa imaanayso aabbi iyo hooyo inay xajisiiyaan rabaaye hal marna ma xajisiin karee sheekhow keebaan xajka ku hormariyaa jawaabtu soo iskama cadda markaa hooyo xajka ku hormari aabuu ha dambeeyo sooma haddaad hal mar israacin kartana israac hadday noqon weydo soomaha wixii aan labadoodaba loo simi karaynin hooyadaa in lagu hormariya hada bilahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم